رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii rawdat alanwaar ee siirada nebiga waxaa noogu soo dambaysay cabdilmutalib inuu ahaa awsama annaasi dadka midka ugu qurxoon uguna qurux badan uguna wanaagsan uguna weyn xagga qadarka wuxuu ku sharafoobay zamankiisii sharaf cidna aysan gaarin sayidkii qureysheed ayuu ahaa sayidkii qureysheed ayuu ahaa saaxiib saaxiibka safarkii qoraysh aada u baxayeyna asaa oday ka ahaa shariif la oo gacan furan buu ahaa fayaadna waa lagu magacaabi jiray waa saqinimadiisa darteed raashinka intuu dhulka dhigo iyo masaakiinta dadkaa cuni jireen intuu buuraha saaray shimbiraha iyo duurjoogtuna cuni jireen wuxuu ku sharafoobay bi'rigii zamzamkii ceelka samsamka qoditaankiisa kadib markii reer jurham ay aaseen waa markii maka laga raraayay waxaa lagu amray qoditaankaana hurdada waxaana loo sifeeyey ama loo tilmaamay meeshii uu markaa ka qodi lahaa wa fii cahdihi wa fii cahdihi wakhtigiisii waa nebiga sal allahu calayh wasalam cahdigiisii iyo wakhtigiisii sal allahu calayhi wasalam waqacad waxaa dhacday xaadifatun fiili xaadifadii iyo dhacdadii maroodiga ayaa markaa dhacday xaadisadii maroodiga ayaa markaa dhacdayoo xaadisadii maroodiyaasha ayaa markaa dhacday wa fii cahdihi ballantiisii ama wakhtigiisii waa rasuulka sala allahu calayh wasalame waqacad waxaa dhacday xaadiatun fii maroodiga dhacdadiisii jaa'a abrahata ashrama aabarahatal ashram ayaa wuxuu ka yimid min alyamani yeman xaggeeda bisitiina alfin jundiyin wuxuu la yimid lixdan kun oo ciidan oo min alaxbaashi axbaashta ka mid ah kuwaa lasoo ururiyey ee axbaashta ah iyo ciidamada isku dhafka ah ayuu markaa watay wa macahu waxaa micigiisa ahaa bacdu alfiyal maroodiyaal qayb ka mid ah liyahdima suu u dumiyuuna u soo baxay alkacbata kacbada falammaa wasala markii uu soo gaaray ilaa waadi muxasir meesha lagu magacaabo waadi muxasir oo bayna almusdalifati musdelife iyo waamina u dhaxaysa habeenka tobanaad ee xajka meesha la seexdee musdelife ah iyo mina inta u dhaxaysa markuu soo gaaray oo watahaya'a uu isku diyaargareeyey una diyaargaroobay lilhujuumi inuu hujuumo weerar ku qaado calaa makata maka dusheeda arsala allaahu ilaahay wuxuu u soo diray calayhim korkooda tayran shimbiro abaabiila oo kooxa kooxa ah turmiihim tuurahayay bixijaaratin dhagxaan oo min sijiilin dhoob la dubay ah fajacalahum waxa uu ka yeelay ilaahay asxaabun asxaabulfiil ka casfin sidii bal oo kale ma'kuulin oo la cunay bal la daaqay oo la cunay oo kaleu ka dhigay wa kaana daalika taana waxay ahayd qabla mawlidi اnnabiyi nebiga dhalashadiisa ka hor sala allah calay wasalam biaqala min shahrayn faqad laba bilood wax ka yar laba bilood keliya wax ka yar ayay markaa ahayd xilliga dhacdada ay dhacaysay nebiga dhalashadiisay laba bilood wax yar ka horaysay amaa waalidahu waalidkii waa nebiga aabbihii sala allahu calayhi wasalam cabdullaahi baa la oran jiray fa kaana wuxuu ahaa asagana axsana wlaadi cabdilmualib wlaadii cabdilmualib ninka ugu fiican buu ahaa waa acafahum ugu dhowrsanaasho badan waaxabahum loogu jecel badan yahay ilayhi cabdilmualib xaggiisa nebiga aabbihii cabdullaahi waxaa cabdilmualib baa awow u ah awowgii nebiga macnaha nebiga aabihii aabbihii dhalay cabdulmutalib ahaa waa owlaadda cabdulmutalib midka loogu jecel yahay ugu dhowrsanaasho badan uguna fiicanoo ugu qurux badan wahwa asagu aldabiixu waa kii la gowracay macnaha gowrac buu ka sigtay wadaalika sababtuna waxay tahay nebiga aabihii oo gowrac ugu sigtay anna cabdulmutalib awowgii cabdulmutalib lamaa xafara markii uu qodahayay bi'ra zamzam bi'rigii ceelkii zamzamka oo wabadad ay soo daahirtay soo baxday aafaaruha raadkeeda naasacathu waxaa la murantay oo la dooday qorayshun qoraysh waayo ninkan riyaa lagu tusay riyadaa lagu dhex amroo la yidhi istaag ceelka meesha iyo meeshaa ku yaalay duudan qod baa la yidhi wuu soo socday qoditaan unbuu bilaabay mar allaala markii ceelka raadkiisii afkiisii soo muuqday qoraysh baa ku dayadoo la qabsatay fanadara wuxuu ku nadray lain aataahu allaahu hadduu ilaahay siiye cabdulmuqalib waayee casharata abnaa'in toban wiil oo wabalaquu ay gaaraan an yamnacuuhu inay difaacaan asagay garab istaagaan layahbaxanna inuu uqali doono axaduhum midkood tobankaa mid ka mid ah inuu ilaahay u gowraci doono ayuu ku nadray falammaa tamma lahu daalika markay arrintaa taam u noqotay oy u dhammaystirantay oo tobankii uu helay aqraca wuxuu u qoryo tuuray bayna awlaadihi ilmihiisa baynkooda tobankii wiilkii la gowrici lahaa qoryotuur buu sameeyey fa waqacad way ku dhacday alqurcatu qorituurkii calaa cabdullaahi cabdullaahi bay ku dhacday fadahaba wuxuu la soo aaday ila alkacbati kacbada liyadbaxuu si ugu gowraco nebiga aabbihiis bay ku dhacday macnaha oo cabdulaahi ah gacantuu ka soo qabtay gacantuu ka soo qabtay mar allaala markuu ka soo qabtay ee uu soo waday wuxuu la yimid kacbada si uu si uu ugu gowraco fa manacathu qorayshin qoraysh baa ka mancisay qoraysh baa ka diidoo tidhi daa cunuga gowrici maysile walaa siyamaa umaba uma sii jirin macnaha waxaa diiday waxaa ugu sii darnaa ikhwaanahu walaalihii iyo wa akhwaanuhu abtayaalkiisa way ka celiyeen fafadaahu wuxuu ku furtay bimi'atin min alibili boqol geel ah oo sababta ay ku qanciyeen waxay ahayd cabdulaahi inta istaaji toban geelna inta ha la istaajiyo ha loo qoryo tuuro kii qoryituurka ku soo dhaco waayo turingeel baa la keenay cabdulaahi baa loo tuuray nebiga abii cabdulaahi bay ku dhacday labaatan geel baa laga dhigay nebiga bay ku dhacday cabdulaahi in la qalo soddon baa laga dhigay asagay ku dhacday ilaa boqol laga gaaray boqol neef oo geel ah iyo cabdulaahi baa loo kala qoryi tuuray boqolkii geel bay ku dhacday taasuu ula jeedaa marka fafadaahu bimi'atin min alibili boqol geel ah ayuu markaa ku furtay oo lagu furtay nebiga aabihii waa meesha diyada ninka ragga ah ay boqol halaa tahay faannabiyu nebiga sala allahu calayhi wasalam idan wuxuu noqday ibnu dabiixayni labadii la gowracay cunugooda labadii gowraca ka fagtee ka badbaadoo la gowraci rabay inankoodii buu ahaa labadaas waa labadee waa ismaaciila calayhi asalaam iyo wa cabdullaahi cabdulaahina waa tanu qisadiisa aan meesha ku aragnay ismaaciilna waa tuu nebi ilaahay qur'aanka noogu sheegay falammaa balaga macahu asacy qaala yaa bunaya innii araa fi lmanaami annii adbaxuka fandur maadaa tara maandhow anoo ku qalayaa riyollay ku tusuu yiri maxaan sameeyaa yaa abati ifcal maa tu'mar satajidunii in shaa allahu min alsaabiriin aabba sameey waxa lagu amraayo waad i heli doontaa inaan sabraye falammaa aslama watallahu liljabiin markuu labduu dhulka dhigay oo mididii uu saaray buu ilaah la hadlayuu jooji ibraahiimu qad sadaqta alru'ya ina kadalika najzi lmuxsiniin wafadaynaahu bidibxin cadim waatuu ilaahay yidhi wan weyn baa lagu furtay asagana cabdullaahina waxaa lagu furtay boqol halaad marka nebiga waa laba la qali horay canugoodii ismaaciil calayhi salaam iyo cabdullaahi wabnulmufdiin labadii la furtay inankoodii waaye fudiya waa la furtay ismaaciil calayhi salaam bikabshin wan baa lagu furtay wafudiya cabdullaahi bimi'atin min alibili cabdullaahina boqol geel ah wakhtaara wuu u doortay cabdulmuqallib libnihi wiilkiisii cabdullaahi inuu guursaduu ku daro aaminata binti wahbin gabadha lagu magacaabo cabdulaahi oo nebiga aabbihii noqon rabaa waxaa loo guuriyey uu aabbihii cabdilmutalib u doortay inuu u guuriyo gabar lagu magacaabo aaminata binti wahbin wa kaanad aamina waxay ahayd afdal nisaa quraysh dumarka quraysh midda u fadli badan sharafan xagga sharafta wa mawdican iyo xagga degaanka meeshay ka soo jeedda mawdic ahaan iyo tolka ay ka soo jeedo kuwa ugu fiicfiican bay ahayd wa kaana abuuhaa aabbaheed waa aamine wuxuu ahaa wahbi ninka lagu magacaabo ama wa kaana abuuhaa wahb aabbaheed wahabna wuxuu ahaa sayida bani zuhr reer bani zuhr sayidkooda nasaban xagga nasabkii wa sharafan xagga sharaftaba aabbaheedna nin wanaagsan buu ahaa fatammat waxaa taam noqotoo dhammaystirantay alkhidbatu duunitaankii doonistii ayaa taam noqotoo waa la doonay gabadhii iyo wazawaaji guurkiiba wa banaa biha wuu la aqalgalay cabdullaahi aamina wuxuu kula aqalgalay bimakkata maka idan aamina iyo cabdullaahi waa nebiga hooyadii iyo aabbihii aaminana waa nebiga hooyadii cabdullaahina waa nebiga aabbihii makay ku aqalgaleen faxamalad way uuraysatay birasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam idan aamina isla markiiba uur bay qaaday uurkaana nebi maxamed buu ahaa sal allahu calayhi wasalam wa bacda fatra muddo kadib arsalahu wuxuu u diray cabdulmualib ila almadiina macnaha cabdulmualib eh, eh, nebiga aabihii oo cabdullaahi ahaa oo markaa guursaday oo uurka loo qaaday ayuu madiine u diray aw shaam ama shaam madiine ama shaam buu markaa u diray fii tijaaratin tijaara darteed ayuuna markaa ugu diray ganacsi fa fatuwafiya waa la oonsaday nebiga aabihii bilmadiinati magaalada madiinuu ku dhintay raajican xaal uu yahay kii ka soo noqday min ashaami shaam asagoo ka soo laabtay kasoo noqoshadiisii shaam ayuu madiina ku dhintay wa waxaa lagu aasay nebiga aabbihiina fii daari daartii naabiqati dibyaani ninka lagu magacaabo daartiisa wadaalika taana waxay ahayd qabla wilaadatihi dhalashadiisa ka hor sala allahu calayhi wasalam cala al asax sida saxiixa ah qowl kale jiro oo tilmaamaya markaa aabbaha uu dhimanayo inuu rasuulku dhalnaa laakiin sida saxiixa waxay ahayd cabdulaahi markuu dhimanayay nebigu mala dhalin sala allahu calayh wasalam wadalika qabla wilaadatihi dhalmadiisa ka hor sala allahu calayh wasalam rasuulka aan la dhalin bay ahayd cala al asaxi sida saxiixa ah almawlid dhalashadiisii welida waa la dhalay rasuulkii allah sala allahu calayhi wasalam bishicbin gol baa lagu dhalay bani haashim reer bani haashim gol ay leeyihiin oo fii makkata maka dhexdeeda ah macnaha shicbigu waa meesha labada buurood ay markaa iska galaan meelaha golalka ah waayo meeshaasaa lagu dhalay sabiixata yowma alifnayni maalin isniinaad subaxeedii baa la dhalay sabiixata yowma alifnayn baa la dhalay attaasic sagaalna ay ahayd bisha bisha sagaal bay ahayd mawliidka ah ama rabiicu lwal wa yuqaalu waxaa kaloo la yidhaahdaa athaani cashara laba-iyo toban oo min shahri rabiici alwal bisha rabiicu lwal ama bisha bisha ee mawliidka aan dhahno rabiiculwal laba-iyo baa rasuulka la dhalay ama sagaalkii baa markaa la dhalay caama alfiili waa sanadkii maroodiyaasha waataariiqu taariikh marka la yidhaahda alwalu asax tirada hore ayaa sax ah oo saxiix ah sagaalka in la dhalay wathaani tirada labaad ee laba iyo tobankana ashharu waa midda ugu shuhraysanoo ugu caansan dadka dhexdooda dadka dhexdooda marka la fiiriyo nebiga goormeela dhale haddaad dhahdo laba-iyo tobankii rabiical awal bay leeyihiin ama bisha mawliid laakiin taariikhda xagga saxiixa marka la fiiriyo waa sagaalkii mawliid wahuwa taasna yuwaafiqu waxay waafaqaysaa alyowm athaani waalcishiriin maalintii laba-iyo labaatanaad oo min shahri abariil bisha abril la yidhaahdo sannadii shan boqol iyo kow iyo toddobaatankii miilaadiga sanadkii shan boqol iyo kow iyo toddobaatankii miilaadigay ahayd wa kaanad waxay ahayd qaabilatahu ay daa waxaa loola jeedaa daa'atuhu qaabilatahu waa umrisadiisii dheh daa'idana waa isku macna alshifaa'u ama ashafaa'u waxaad akhrisa waa isku mide binti camr gabadha lagu magacaabo shifaa binti camar ayaa nebiga u ahayd baa la yidhi umuliso oo nebiga hooyadii ka dhalisay ummi cabdiraxmaan ibni caaf hooyadiisayna ahayd radia allaahu canhu cabdiraxmaan ilaahay ha ka raadi noqdee walamma markii waladathu ay dhashay ummuhu hooyadii kharaja waxaa ka soo baxay minhaa xaggeeda nuurun iftiin adaa'ad la iftiintay walamaa markii waladathu ay dhashay ummuhu hooyadii rasuulka markay hooyadii dhashay kharaja minhaa xaggeeda waxaa ka soo baxay oo kale nuuran nuur waxaa ka soo baxay nuur nuurkaasoo adaa'ad la iftiintay ama iftiimiyey qusuura shaam shaam qusuurteedii qolalkii iyo sarriyaalkii waaweynaa iyo guryihii madaxtooyadee shaam ku yilay oo dhan way iftiimeen wa arsalad waxay adeeg u dirtay aaminana ilaa jaddihi nebiga awowgii cabdulmutalib tubashiruhu ayadoo ugu bishaaraynaysaa biwilaadatihi dhalmadiisa sala allahu calayhi wasalam canugaa cusub ee u dhashay awowga uu u yahay ay markaa ugu bishaaraynaysay fa jaa'a wuu yimid cabdulmutalibna mustabshiran asagoo bishaaraysanaya masruuran aad u faraxsan ayuu markaa yimid wa xamalahu wuu xambaaray canugii faadkhalahu wuxuu geliyey alkacbata kacbada wa shakara allah alluu ku shukriyey wa dacaahu wuu u duceeyo alluu bariyey wa samaahu wuxuu ugu magac daray muxammadan muxamed buu ugu magac daray muxamed ayuu ku magacaabay rajaa'an asagoo rajaynaya an yuxmada in la mahdiyo kii la mahdiyey inuu markaa noqdo waa caqa wuu ka waqlalay ama wuu ka wanqalay canhu xaggiisa cabdilmualib canugii yaraa ee awowga uu u ahaaye nebiga ahaa markuu dhashay waqlal buu u sameeyey wa khatanahu wuu guday yowma saabicihi maalintiisii toddobaad maalintiisii toddobaad ayuu markaa guday wa acama annaasa dadkiina wuu quudiyey oo wixii waqlashaa uu sameeyey ayuu markaa ku quudiyey kamaa kaana alcarabu yafcaluuna siday carabtu samayn jireenba waayo aahaartii diintii ibraahim bay wax ka haysteen sidaa darteed baa taasi waxay tilmaantay ama ay u sahashay inay arrimooyinkaa sameeyaan wa kaanad waxay ahayd xaadinatahu qofkii dhaqaalaynayay ummu ayman bay ahayd ummu ayman baa soo xanaanaysay magaceeduna waa barakat alxabashii barakadii reer xabasho ahayd waa mawlaatu waalidihi aabbihii baa xoreeyey cabdullaahi ahaa ama addoon bay u ahayd waqad baqiyad way baaqi noqotoo way sii joogtay barakana xataa aslamad ilaa ay islaamtay wa haajarad ay hijrootay wa tuwafiyad waa la oodsadoo way dhimatay bacda annabiyi nebiga gadaashiisa sal alla calah wasalam xataa nebigay ka dambaysay bikhamsata ashhurin shan bilood aw bisittati ashhur ama lix bilood alradaac nuugmadii rasuulka sala allahu calayh wasalam radaaca waa nuugmadii wa awal man ardacathu qofkii ugu horreeyey ee nuujiyey sala allahu calayh wasalam rasuulka bacda ummihi hooyadii kadib waxay ahayd fubaybata islaanta fubayba la yidhaahdo fubaybayay ahayd ayadana waa mawlaad abiilahab abiilahab naag uu xoreeyey ama addoontiisii bay ahayd bilaba nin caanaybun ku nuujisay nebiga caanahaasoo ibnin wiil caanihiisa ah laha ayadu ay lahayd fubayba canug ay dhashay markaa way irmaanayd ay nebiga nuujisay yuqaalu lahu masruux baa la odhan jiray magaciisa masruux ayaa markaa la dhihi jiray wa kaanad waxay ahayd waa fubaybe qad ardacad mid nuujisay qablahu rasuulka hortiisa sal alla wasalam xamsata bin cabdilmutalib wa bacdahu xamse kadibna macnaha wa bacdahu sal alla wasalam rasuulka kadibna waxay nuujisay abaa salma bin cabdiilasad almakhsuuniy nabiga sala allahu calayhi wasalam hawayba intay nuujinin waxay nuujisay baa la yidhi xamza oo nebiga adeerkiis ahaa idan xamza rasuulku marna adeer buu u yahay marna walaal oo xagga radaaca iyo nuujinta ayuu markaa u noqonayaa rasuulka kadibna waxa ay nuujisay abaa salama bin cabdilasad almaqsuumi fahum ayagu ikhwatihi waa nebiga walaalihii oo min alradaacati nuujinta ama nugmada ay markaa ku walaaloobeen waqad actaqa wuu xoreeyey abulahab ammatahu addoontiisa haadihi ee taa ah faraxan farxad darteed ayuu u xoreeyey biwilaadati rasuuli illaahi dhalmadana rasuulka uu ku farxayey walaakinahu laakiinse odaygu saara wuxuu noqday min aladdi acdaa'ihi nebiga cadowyaashiisa kuwa ugu dardaran buu noqday haba ku farxo addoontuu lahaana nebiga farxadiis dartiis ha u xoreeyee ma uusan rumaynin weliba cadowkan u daran ee nebiga uu leeyahay ayuu noqday xiinamaa wakhtigii qaama uu u istaagay nebiga bidacwati ila alislaami islaamka dadka uu ugu wacaayay wa fii bani sacad reer bani sacad kaana min caadati alcarabi carab caadadeeda waxaa ka mid ahayd an yaltamisuu inay u raadiyaan almaraadica kuwa wax nuujiya limawaaliidihim ilmahooda carabta magaalada joogta waxaa dhaqan u ahaa ilmahooda inay u raadiyaan naaga wax muujiya filbawaadi oo baadiyaha degan intaa maxay ula jeedaan ibcaadan ka fogayn lahum caruurta ay ka fogaynayaan can amraadi alxawaadiri cudurada dardaran xataa ishtadda ilaa ay soo adkaado ay soo xoogaystaan acsaabuhum xididadooda iyo waliyutqinuu inay sugaan allisaana alcarabiy luqadda carabiga ah fii mahdihim yaraantooda macnaha laba sabab bay u geyn jireen naagaha baadiyaha ilaa magaalada iyo baadiyaha isku mid ma aha caanaha baadiyaha wuu ka nadiifsaya caanaha magaalada luqad marka la dhahana luqad waa midda baadiyaha waad aragteen caruurta dadka hadda soo baxay ga-iga sii iyo saan iyeel iyo e tuur iyo lacagtii waxaad maqlaysaa in la leeyahay bibiyaha isii iyo ga-iga sii iyo ii salax iyo macnaha waa hadal aan laga aqoonin baadiyaha baadiyaha waxaa lagala hadlaa hadalkan ugu nadiifsan ee ugu fiican waxaa la leeyahay waxaad maqlaysaa hadda hebel hebel lagu sokay dhuftay saanu yeele waxyaabo fara badan oo noocaasa ah. marka caruurtu inay soo bartaan hadallada midka ugu saxiisan way baadiyaha laga helaa luqadaha ama reer magaalku sidaa maaha iyo waliyutqinuu inay soo sugaan oo ay si fiican ugu hadlaan allisaan alcarabiy luqadda carabiga ah fii mahdihim intay yaryihiin waqadara allah ilaahay wuxuu qadaray an jaa'ad inay timaado niswatun dumar oo min bani sacd bin bakri ka yimid bin hawaasin yadlubna ayagoo raadinaya alridaacaa'aku ilmo ay nuujiyaan ilmo ay nuujiyaan bay maka ka soo raadiyeen fa carada annebiy nebigaa loo bandhigay sala allahu calayh wasalam calayhinna korkooda kulluhunna dhammaantood naag walboo naagihii reer bani sacad ka yimid ah nebigoo agoon ahoo canug yar ah yaa inay muujiso loogu bandhigay fa abayna way diideen an yurdicnahu inay nuujiyaan liajli yutmihi agoonnimadiisa darteed haddii la dhaho aabiis a wuu dhintay haddii la dhaho way ka tegaayeen waayo lacag fiican inay helaan bay rabaan oo nuujinta lacag bay ku qaadanayeen waxay isleeyihiin canugan agoonka ah wax badan lagaa siinaayo marka kulli way diideen agoonnimadiisa darteed walam tajid maysan helin ixday niswa ama ixda niswati naagaha mid ka mid ah waya xaliimata binti abi du'ayb waaye waa xaliima sacdiya radiya can canug ay nuujisay weysay fa aqadat markaasay iska qaadatay nebiga sal alla alayh wasalam waxay istiri haddii aad wax weysay intii ibir aada noqon lahayd agoonkan iska qaado wa xudiyat waa la dheefiyey bihi asaga xadwatun dheef ayay ka heshay macnaha xaliimo agoonka inay qaataaba u roonaaba way ku dheefowday dheef bay heshay iqtabata ay majarsadeen laha ayada al aakharuuna kuwii kale naagihii kale heer waxay gaareen ay dhahaan alla agoonka maxaan u qaadan weynay wa ismu abii du'ayb abii du'ayb magaciisa waa waalidku xaliima xaliimo aabbaheede cabdullaahi bnu alxaaris baa la ohan jiray marka magaceedu muxuu noqonayaa xaliima binti cabdilaahi bn alxaari waay marka magaceeda eh, wa ismu zawjuha ninkeeda magaciisana alxaaris bin cabdilcuza la dhihi jiray marka waa xalima ninkeeda laakiin aabbaheed waa cabdulahi bn alxaari wa kilaahumaa labadoodana min sacad bin bakri bni hawaasin ay markaa ka dhasheen wa wlaadu alxaaris xaarif ilmihiisa waa xaliimo ilmahay u dhashayna Eh, wlaad xaarif bin cabdilcuza waa xaarif ibn cabdilcuza ilmihiisa waa ikhwatuhu sal alla calayh wasalam nebiga walaalihiise min aradaacati xagga nugmada hum waxay kala ahaayeen cabdullaahi kowde wa aniisa wa judaama wahiya ashaymaa judaamada waa shaymaa baa la yidhaahdaa laqad naanays waayo halaba ka adkaartay calaa ismiha magaceeda maantoo dhan judaama haddaad leedahay qof yaqaana ma laha shaymaa haddaad dhahdana dadku way fahmayaan wa kaanad waxay ahayd shaymana waxay ahayd taxdunnu mid dhaqaalayso xanaanaysa rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay ayadaa gacanta ku haysay walaashiis xagga radaaca iyo nugmadana markaa way ahayd baa la yidhi intaa ka bacdi waxaan gelaynaa barakooyin lagu dhex arkay gurigii xaliima sacdiya mar allaala markii rasuulka marka uu dhex tegay barakaat fii beyti radaaca gurigii nugmada dhexdiisa barakaadkii lagu arkay waa markuu rasuulku dhex tegay wuxuu noqday guri aan caadi ahayn wuxuu noqday guri khayr badan wuxuu noqday guri barwaaqo iyo khayr fara badan markaa laga helay laakiin casharada soo socda ayaan ku arkaynaa haddii rabbi idmo meeshaynoo joogto bilaahi towfiiq wallaahu subxaana wa tacaala أعلم